adduunyada barabta ka bilowda bilowgii adduunyada barabta ka bilowda barbardhac iyo badil bafi kale lowdaa barbardhac iyo badil bafi kale lowdaa bilowgii adduunyada kula wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yaaraan maqal wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan axad weeyaan taariikhduusi waxay ku beegan tahay sideedah bisha koowaad ee januari sanadaha cusub ee labadakunadeylabaatanka barnaamijka ciyaaraha door yeelina saaxibayaal waxaynu eegi doonaa ciyaaraha xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta liverpool oo weli xaaladda ay ku xun tahay xilli taageerasha kooxda kubadda cagta liverpool ay aad iyo aad ugu mahadaysanayaan golhayaha liverpool ninka yidhahda alison baka sidoo kaleeto ciyaaryahanka yidhahda godi gegbo xalay maxaa laga yiri wacdarada uu sameeyey inkastoo uusan goolan uusan caawi laakiin taageerasha liverpool durbe waxay bilaabeen ninkan inuu aad aad u fiican yahay kooxda kubadda cagta real madrid ayaa xalay la garaacay fadariyaal ayaa laba gool iyo hal ku garaacday sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka sare talyaaniga xalay yuventus ayaa udinesi hal gool iyo eber ku garaacday kooxda kubadda cagta yuve aad aad u khatar badan tahay iyadoona hadda kaalinta labaad horyaalka talyaaniga ee marka ay joogaan ama ay ku jiraan inter milan xalay barbardhac ayaa la geliyey kooxda kubadda cagta monza ayaa laba gool iyo laba gool marka ku qabatay waxaynu eegi doonaa caawa gobolka kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta atletic madrid ayaa kuwii tobanka haweenimo wada ciyaaraya xilli kooxda kubadda cagta barcelona ay isha ku hayso in xalay la garaacay kooxda kubadda cagta marangeyska seereeda talyaaniga waxaa jira kulamo aad u khatar badan sida kulanka xiisaha badan caawa tobanka haweenimo rubinman oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha milaan iyo weliba kooxda kubadda cagta roma naaboli caawa waxay la ciyaari doontaa siddeedda haweenimo kooxda kubadda cagta salvadoria kulan kale ee xiisaha badan oo kulanka caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa ah, ay wada ciyaari doonaan kooxaha chelsea ay weliba koox kubadda cagta manchester city manchester city afartii kun ugu dambeysay oo ay chelsea ka hor imaanayeenna waa ay ka badinaysa xataa chelsea way ku guuldaraysatay afartii kun lagu dambeysay in shabaqa masiti ee soo taabata caawa xidigaha cusub ee kooxda kubadda cagta chelsea sida datro fofana andre santos iyo weliba ninka la yihahdo budishiyaali ma ciyaari doonaan mise ma ciyaarayaan waayahay wareegi doonaa soo dhowaada saxbi cabdi Show key. waayahay uh, saaxiibayaal markan aynu eegno uh, ciyaarihii xalay la ciyaaray iyadoona caawa ciyaare aad iyo aad u xiisa badan ay jiraan atletico madrid weliba barcelona ayaana ah uh, kulamada ugu xiisaa badan caawa jira xataa napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta samedoria milan iyo roma iyo weliba chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee manchester laakiin aynu eegno bal ciyaarihii shalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta valerial ayaa guuldaro xanuun badan gaarsiisay ku guulaystayaasha sanadkii hore champions league ay weliba ee horyaalka laliigaha waana real madrid weeyaan iyadoona koox kubadda cagta marengeyska markiinu aragno ee xalay fursado badan ay khasaarinayeen gaar ahaan ciyaaryahanka la yihahdo fenicia jia oo xalay fursado badan khasaariyay xataa karim benzema fursado badan ayuu cunay laakiin koox kubadda cagta valerial oo ka mid ah kooxaha u dhibka badan markii la eego horyaalka laliigaha ayaa xalay guuldaro xanuun badan gaarsiisay caawa markii aynu eegnana barcelona waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan maadaama haddii caawa badiyaan kooxda kubadda cagta barcelona saddex dhibcood ayay u jiirsan doonaan kooxda kubadda cagta ee marengeyska goolka koowaad waxaa bilaabay ninka lagu magacaabo yeremi ciyaaryaanka la yidhaahdo yeremi waa naad u khatar badan afartan toddoba daqiiqa ciyaarta markay maraysay gool kuwaad ayuu ugu shubay kadib karim bezama ayaa goolkulaad dhaliyey kadibna ciyaaryahanka la gerard moreno oo ayaa markaaba saddex daqiiqo gudahooda lixdan daqiiqo oo bizema gool dhaliy iyo lixdan saddex daqiiqo oo ninka la yihahdo gerard moreno uu goolka kale ee labada ah ka dhaliyey haddaba taa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ah ee real madrid hadda eh, shantii kun ugu dambeysay saddex ka mid ah ee dhibco luminaysay laba ka midna waa la garaacay oo hal ka mid a ah barbadhacay galeen keliya laba kulan ayay horyaalka laligaha guulayseen taasi waxay ka dhigan tahay in real madrid shantii kun ugu dambeysayba ay ka jiiftay markii la eego marka marangeeska sanadkan uma muuqan doonaan sida sanadkii hore waa haddii suuqa kaliibsiga kooxda kubadda cagta real madrid ay geli waayaan sababtana waxay tahay real madrid weli waxay u baahan tahay labal sagaal fiican oo karim benzema waxa uu yahay wakhtigiisii ugu dambeeyey marka waxaa loo baahan yahay in sidoo kaleeto xidigaha sida ninka la yihahdo luka modrich iyo weliba tony cruz uu mustaqbalkooda la hubin oo xil ciyaareedka markii uu dhammaado eh, si fariya ku bixi karaan ayaa weli markaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta real madrid marka tusaalahaan oo kale eh, benzema oo xil ciyaareedkan fari noqonaya luka mudrij oo xil ciyaareedkan fari noqonaya halka tony cruz sidoo kale xil ciyaareedkan fari noqonaya ayaa safka kuwaada marka mustaqbalkooda miyay ka fikirayaan mise kooxda ay ka fikirayaan marka real madrid waxaa loo baahan yahay in si deg deg ah xataa heshiis ay ka seexdaan si ciyaartooda ay niyad ahaan ay u fiicnaadaan xalay inkastoo fursado badan ay khasaariyeen kooxda kubadda cagta real madrid laakiin kooxda inta badan dhibta eh, kooxaha laligaha markii la eego waa falareal weeyaan iyadoona saddexdii kun ugu dambeysay kooxda kubadda cagta real madrid aysan waa guula ka gaarinba xalay oo la garaacay labadii kun ugu dambeysayna barbadhac ee kulankaasi uu ku dhammaanayay marka waxay ka dhigantaha middaasi in kooxda kubadda cagta barengeska hadda dabcan caawa haddii ay garaacdo kooxda kubadda cagta ee barcelona atletic madrid in markaasi markii la eego saddex dhibcood lagu hogaamin doono marka waa xaalada kooxda kubadda cagta marengeyska weeyaan iyadoona tubabaraha kooxda kubadda cagta real madrid ninka la yidhahdo carlo ajeloti uu shaaca ka qaaday in eh, uu dabcan ciyaartooydiisa xalay fursado badan ay khasaariyeen marka eh, waxaa aad loo ammaanaya golahayaha kooxda kubadda cagta valarial waana golahayaha aad ku khatarta badan ee lagu magacaabo jose manuel bis ninkan ayaa xalay badbaadin cajiiba ah sameynaya oday weyn weeyaan oo afartan sano jira sidaasi ay tahayna xalay badbaadintiisii waxa uu ahaa badbaadino cajiib ah oo xalay kooxda kubadda cagta real madrid isaga ayaa ka dambeeyey in ay guuldaro markaasi ay qaataan markaynu eegno kooxda kubadda cagta yuventus seerada talyaaniga weeyaan aad iyo aad ayay u khatar badayeen xalayna waxa ay guul ka gaareen kooxda kubadda cagta udeneze iyada oo kooxda kubadda cagta yuve xilli ciyaareedkan markii la eego bilowgiisii ay xataa la saadaalinayay in kooxda kubadda cagta yuventus kaalmaha labaad ilaa saddexaad xataa aysan gaari karin laakiin hadda waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee horyaalka talyaaniga toddobiyo toban kulan oo ciyaareen kooxda yuventus koo iyo toban ka mid ah ay guul gaareen afar barbadhac iyo weliba laba guul daro lix labaatan gool ayay dhaliyeen xalayna waxaa guul gaarsiiyey ciyaaryahaanka layidhaahdo danilo weli ciyaartooyda qaar ee muhiimka ah kooxda kubadda cagta yuventus way maqan yihiin sida eh, xidigaha aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo sida dusan folhovich oo kale kiyese ayaa markaasi xalay ka mid ah xidigihii wacdareeyey inkastoo uusan goolalan markii la eego kooxda kubadda cagta yuventus waxaa markaasi dabcan usoo laabtay angel dimaria oo qudhiisa xataa muddooyinkii ugu dambeeyeyba ee shibki la gelinaya dhaawiciisii laakiin xalay ayuu markaa ciyaartaasi ciyaaray marka tababaraha kooxda kubadda cagta yuventus oo bilowga xil ciyaareedkan ninka la yihahda alegri ayaa la saadaalinayay in gebi ahaanba shaqada laga ceerinayo yaaba hadda soo laba kacleeyay yuventus waxaa lagu xasuusan doonaa horyaalkii xiriirka ahaa ee muddo siddeed sano ka badan ama sagaal sano ah markaa ay ku guulaysanayeen iyagoo markaasi dabcan ku guulaystay labada kun iyo labaiy tobankii ilaa saddexiy tobankii afariy tobankii shaniy tobankii lixiy tobankii toddobiy tobankii siddiiy tobankii sagaaliy tobankii ilaa labaatankii ayay si xiriira ku guulaysanayeen keliya labadii sano ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ac milan iyo weliba inter milan ayaa soo dhexgalay mooyaane laakiin inta kale waa ay ku guuleysanayeen iyadoona weli maqnaanayaan xidigaha sida banuji sida eh, ninka layihahdo guardado xataa bogba eh, dusan falovich oo qodhiisa markaa lala xiriirinayo xataa inuu bixi karayo arsenal ayaa ka mid ah kooxaa doondoonaya dusan haddii markaa dabcan ay waayaan ciyaaryahaanka garabka ugu ciyaara koox kubadda cagta shakda doniski ninka aadka loo doondoonayo ee eh, ninka layidhaahdo muqaylo mudriki Caixões Boys. Ah, bueno. Ah, showkii wiil waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha doorkeenan markan haddii aynu eegnana isla kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta inter milan weliba kooxda kubadda cagta monza ayaa xalay barbadhac laba iyo laba gool ku heshiiyey ninka la yihahdo darmian ayaa bilaabay goolkuwa toban daqiiqa markay maraysay kadibna ciyaaryahaanka la yihahdo siaro ayaa kooiyo toban daqiiqa ka dhigay barbadhac kadib lotaro martinez ayaa markaa isigana laba gool yaa halka dhigay kadibna danfors iyo angol iska dhilay xilli dambe sagaashan iyo saddex ciyaarta markii mareysa eh, markiinu eegno koox kubadda cagta inter milan oo dabcan xil ciyaareedkan la saadalinay bilowgiisa xataa inay ku guuleysan karaan isku dayta talyaaniga ayaa hadda waxay ku jirtaa kaalinta afraad ee horyaalka seerada talyaaniga shantii kun ugu dambeysana laba ka mid ah ayay dhib culumayaan mar waa la garaacay marna barbadhac ay galeen soddon iyo afar dhibcood ay leedahay milan ayaa ku xigta soddon iyo lix dhibcood eh, kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo yuventus soddon iyo todoba dhibcood napoli oo la celin layahay laakiin kulankii ugu dambeeyay inter milan ay guul gaarsiisay ama guuldaro marka dusha loo saariyey ayaa koowaad ku jirta waana afartan iyo kow dhibcood ay leedahay iyadoona caawa ciyaari doonto kooxda kubadda cagta napoli bal aynu eegno kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka ama efkaabka ama efkaabka oo ingiriiska wayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool ayaa weli waayo xun ku jirta xalayna barbadhac labayo laba waxay la galeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo wolfis iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool mar kaleeto ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta wolfis maadaama kulankii xalay barbadhac ay la galeen haddaba ciyaartooyda ee ninka la yidhaahdo darwin nunis weliba saalax ayaa labada goolba dheliyey labadoo ay dhaliyeen liverpool halka ninka la yidhahdo guades iyo weliba ninka la yidhaahdo hijan wan uu marka goolka ee labada goolba ay dhaliyeen ciyaartoodaas ayaa kala qaybsaday xalay taageerasha kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay markaasi dabcan aad ula yaabaneen ama ay ula yaabanaayeen golahayahooda ninka la yhahdo alison baka oo labada goolba ee laga dheliyey uu ahaa laba gool loo ama la badbaadin karayaba haddaba ciyaaryahanka layihahdo darwin nunis ayaa shabaqa soo taabtay isagaoo markaa gool aad u qurux badan ka dhaliyey laakiin caawinta uu siiyey ninka la yihahdo tarant alexander arnold ayaaba ahaa mid cajiib ah ciyaaryahanka la yihahdo gori gegbo ayaa xalii la arkayay isagoo markaa aad u khatar badnaa ciyaaryahankan ayaa kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay iminkanba dareemayaan in uu qanciyey ninkan la yihahdo godi gegbo meelo badan ayuu ka ciyaari karayaa garabka midig ayuu ka ciyaari karaya garabka bidix lambar sagaal lambar toban xataa lambarka sideedaad waa uu ciyaari karaya ninka la yihahdo godi gegbo marka taageeraasha liverpool durba way la dhaceen wiilkan da'da yar ee iminkanba ka tirsan kooxda kubadda cagta liverpool wiilkan afartan iyo laba milyan ayay kaga soo qaateen kooxda ee lagu magacaabo indovan iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ee ay heesan doonto ilaa iyo soddonka juun labada kun sideed labaatanka ciyaaryahanka layrahdo godi gegbo ayaana xilli ciyaareedkan waxa uu doonayaa in liverpool uu la qabsado durba tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob waxa uu shaaca ka qaaday in ninka layrahdo godi gegbo yahay nin aad u qabirad badan sidoo kaleetana xifrad yaawi ah kooxdiisii indofan saddexiyo labaatan kulan oo saftay xilli ciyaareedkan labayo toban gool ayuu dhaliy lixiyo gool lagu caawiyey waxaana uu doonayaa inuu koox kubadda cagta liverpool uu caawiyo iyadoona koox kubadda cagta liverpool weli dhibaato ay ka haysato xidigaha ee qadka dhexe markii la eego ciyaaryaanka la yihahdo fabino weliba weli henderson iyo weliba tehagal liverpool waxaa waajib ku ah xilli ciyaareedkan inta uu ama suuqa kalibsiga inta uu furan yahay in xidig markaa lambarka lixaad u ciyaara ama lambarka sigiis loo yaqaano inay soo qaataan laba ciyaartooy ayay doonayaan kooxda kubadda cagta liverpool inay kusoo daraan ciyaaryahaanka la yidhaahdo eh, kaseedo oo ciyaara kooxda kubadda cagta breyton ayaa la saadaalinaya in kooxda kubadda cagta liverpool ay soo qaadan karayaan inkastoo kooxda kubadda cagta breyton ay shaaca ka qaaday ninkan toddobaatan milyan ee eh, wax ka yaraan lagu fasixi doonin xataa weli waxay doondoonayaan kooxda kubadda cagta liverpool ciyaaryahanka la yihahdo amrabat oo ciyaara kooxda kubadda cagta ferontina italia wayaan marka liverpool weli xidiga qad dhexe ayay baadigoobayaan laakiin weli waxaa leeyahay liverpool tallaabo aysan u qaadin in weli ay qaataan ama ay gacanta ku dhigaan xiddig qadaha mathiad nunes oo ciyaara kooxda kubadda cagta wolfes ayaa muddooyinkii ugu dambeeyba lala xiriirinayay oo ciyaaryahaankan xalay xataa kooxda ee eh, lixdan iyo saddexda ciyaarta markii maraysay ayaa bedel lagu keenay oo waxaa la leeyahay ciyaaryahaankan inta uusan ku biirinba kooxda kubadda cagta wolfes liverpool way qaadan kareen laakiin iyaga ayaa iska woojiyey oo ay qaadan kari waayeen ayaa laleeyahay marka liverpool labada gool ama barbadac ay la galeen waxa ay ka dhigan tahay in kulan kale ay ciyaari doonaan taasi oo mashquul ku sii ahaan doonta kulamada ay kusoo wajahaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool newcastle xalay iyaga oo kaalinta saddexaad horyaalka bermuli ku jira ayaa waxaa garaacday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sheffield wednesday laba gool iyo hal ayaa lagu ciqaabay hal kooxda kubadda cagta westham brentford ee garaacday halka sidoo kaleetana fulham ay garacday kooxda kubadda cagta holy city halka kooxda kubadda cagta blackball ay garaacday kooxda kubadda cagta nantahan forest ee horyaalka bermaleegi binkan ka ciyaarta sanadkan oo soo dalaaday afar iyo hal ayaa lagu ciqaabay halka kooxda kubadda cagta barleyna ay afar iyo labo ku garaacday kooxda kubadda cagta bermouth brightonna waxa ay markaa garaacday kooxda kubadda cagta midlasbara iyadoo markaasi la arkayay ciyaaryahaanka layihahdo mark alester oo ah ku guuleystihii mundiyeelka dunida ninka uu bedel kusoo galay kadibna laba gool uu dhaliyay ninkan ayaa weli la xiriirinaya inuu ka bixi karo kooxda kubadda cagta brighton waxaana laleeyahay ninka layihahdo mike alister saddex kooxood midkood ayuu ku biiri karayaa kooxda kubadda cagta arsenal kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester united iyo kooxda kubadda cagta chelsia ayaa lala xiriirinaya ninkan mike alister la yidhaahdo waa nin aad u khatar badan waxaana u dhashay afarlabaatanki disembar kunsagaalboqolsagaashan waana afar sano jir waa ka saacdiyey lionel misi sanadkan ama sanadkii hore inuu ku guuleysto mondiyaalka dunida lester laba gool ayuu dhaliyey markaa aad iyo aad ayuu u badan yahay ninkan eh, nin kaleetana lester city ayaa eh, dabcan kooxda kubadda cagta gilligam hal iyo eber ku garaacday halka kooxda kubadda cagta sadhaamtanna ay eh, ku garaacday laba iyo hal kooxda kubadda cagta crystal balas halka kooxda kubadda cagta sbolisna kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo borismouth ay ku garaacday hal gool iyo eber antonio conte ayaa sanadkan waxa uu doonayaa in kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sports ugu koobka efe kaabka hataa uu u qaado marka waynu ognahay kooxda kubadda cagta sport labadakunsieedii ayaa ugu dambeysay koob ku guuleystaan xilligaasina waxay ku guuleysteen koobka la yidhaahdo ee dabcan lea cab markaana maysan ku guuleysan wax kooba ah. harri kane oo ninka ugu khatarta badan markii la eego sports waxa uu jebin doonaa rikoor ah ninka taariikhda ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sports marka kane waa nin aad u khatar badan kulanka soo socdana wuxuu la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo the ganaris bal markan aynu eegno kulamadii kale ee caawa jira waa kulamo aad aad u xiisa badan weeyaan kooxda kubadda cagta barcelona ayaa caawa waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta leedka madrid caawa kow iyo tobanka habeenimo waa kulan aad aad u xiisa badan weeyaan iyadoona kooxda kubadda cagta barcelona ay og tahay in fursado bannaan ka taalla ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan caawana waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka weyn ee lagu magacaabo modero bolitano oo mid ka mid ah garoomanka aad ku khatarta badan lixdan iyo kun afar boqol konton iyo lix ruux ay u qaadaa labadii kun ugu dambeysana kooxda kubadda cagta barcelona markii ay booqanayso garoonka atleetika madrid labadii kun ugu dambeysay waa la garaacayay mar laba gool iyo eber ayaa lagu garaacay marna hal iyo eber ayaa lagu garaacay iyadoona laakiin kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta barcelona iyo atleetika madrid ee markaas dabcan wada ciyaareen uu ahaa kulankii xil ciyaareedka hore dhex maray waana kulankii afar iyo labo lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee liidka madrid liidka madrid markaynu eegno xil ciyaareedkan waxay ku jirtaa kaalinta afaraad ee horyaalka laliigaha shantii kun ugu dambeysana saddex ka mid a ah ayaa dhibco lumisay laba ka mid ah ayaa la garaacay hal ka midna barbadhac ay gashay laba ka mid ah waa ay guulaysatay shan iyo toban kulan oo ay ciyaareenna siddeed gool ayay gaareen saddex barbadhac afar mar ayaa la garaacay sideed iyo laba waa saddex labaatan gool ayay dhaliyeen halka afar gool laga dhaliyay markii la eego atletic madrid ayaa kaalinta kore ku kadib kaalinta saddexaad riyal sociedad kaalinta labaadna real madrid kaalinta koowaadna barcelona barcelona soddon sideed dhibcood ay leedahay ay badisana afartan iyo kow dhibcood ayay tegi waa ayna ka saar mari doontaa kooxda kubadda cagta marengeyska markaynu eegno caawa roberto lwandawiski ayaa markaa dabcan doonaya inuu guulihiis isii wato oo dabcan ninkastoo qoriisa hataa shaki la gelinayo ninka la yihahdo roberto markii aynu eegnana Eh, waxa ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta barcelona eh, ninka la yihahdo ter stergan ninka la yihahdo christenson aroqo konde alexbalde bedri basquez dejon dambele iyo anso fahti weliba ninka la yihahdo rafina halka kooxda kubadda cagta lidka madrid ay ku ciyaari karayaan golhaya black ninka la yidhaahdo eh, ninka la yidhaahdo renaldo savich ninka la yidhahdo barias wetsel gondogbia laurent crisman jow falkes iyo weliba ayay ku ciyaari karayaan markii la eego halka keliya ku maqnaan doona ciyaaryahanka layado hormoso oo caawa ka maqnaan karaya kulankan iyadoona kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barcelona ay doonayaan in markaa guul ay ama guul markaa ay gaaraan halceereedkan kooxda ugu khatarta badan horyaalka daliigaha waa barcelona weeyaan markii ay ciyaareen shan iyo toban kulan labaiyo toban guul ayay gaareen laba barbadhac hal guul daro soddon iyo afar gool ayay dhaliyeen shan iyo toban kulan oo ciyaareenna keliya waxaa laga dheliya lix gool marka saddex ka mid ah kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ka dhalisay markii la eego keliya hal kulan ay guuldaro la kulmeen xil ciyaareedkan waana guuldaradii kooxda kubadda cagta malangeeska ay gaadhsiiyeen mooyaane marka barcelona horyaalka liigaha markii la eego waa kooxda aadka u khatarta badan barcelona waxaa ugu dambeysay xil ciyaareedkii tobankii markaasi oo ay ku guuleysteen horyaalka laliigaha marka waxaa waxa markii yani markaas ugu dambeysay barangeeska in markaa eh, eh, barcelona weeyaan in horyaalka markay qaado ama gacanta ay ku dhigto caawina waxay doonayeen in guulaha ay sii wataan dhan kaletan haddiinu eegnana sevilia caawa sideedda habeenimo qadar sadiiqa ah, waxay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta gatafe real betis iyo real falkan ayaa wada ciyaaraya dhanka sare talyaanigana caawa markiaynu eegno eh, waxa uu yahay kulan xiise badan kulanka udhexeeya kooxda kubadda cagta ac milan iyo weliba kooxda kubadda cagta roma ac milan golahay megnan ayaa markaasi diyaar u ah kulanka caawa ciyaari doona tomori weliba ninka layihahdo kalolo halka ninka layidhaahdo eh, tie hernandes toneli ninka layidhaahdo eh, salemacaris ibrahim jeruud rafaelio ay diyaar u yihiin halka eh, weli zalatan ibrahimvij kulankan uu saanfeed u ahayn halka sidoo kale tanarabij weliba origi weliba ninka layidhaahdo xidigaha kale ee qaarkood ay maqnaan karayaan halka kooxda kubadda cagta romana ay yihiin koox aad u khatar badan markii la eego kooxda roma ayaa markaa caawa doonaysa in guul muhiima ah ay ka gaarto laakiin kulanka ugu dambeysay roma iyo weliba milan ac milan ayaa saddex gool halka u garaacday kooxda ee roma ee jose morino uu wato tomi abraham iyo daybala siliig iyo weliba ninka yidhaahdo sbensia balakarini garestente iyo weliba ninka la yidhaahdo medi camara ismaalin masini iyo weliba ninka layidhaahdo batricio golhayaha koowaada ah ayaa diyaar u ah iyadoona markaa kooxda kubadda cagta roma badi xidigooda ay haystaan oo aysan markaa dhaawac aysan qabin kooxda kubadda cagta roma soddon dhibcood ay leedahay lix toban kulan oo ciyaareen sagaal mar ayay markaa ama sagaal guul ay gaareen ama sagaal inay guulaystaan saddex barbardhac afar guul daro sagaal iyo toban gool ay dhaliyeen afar iyo toban gool ayaa laga dheliyay kooxda kubadda cagta roma iyadoona shantii kull ugu dambeysay ay ciyaareen roma ee talyaaniga markii la eego saddex ka mid a ah dhibco lumiyeen laba barbadhac weliba hal guuldaro kooxda ay wada ciyaari doonaan waa ac milan weeyaan iyadoona koox kubadda cagta ac milanna saddexdii kulna ugu dambeysay ee saddexda kulna ugu dambeysay laba ka mid ah ay guulaysteen hal ka mid a ah barbadhac ay galeen hal ka mid ah laga raacay lix iyo toban kulan oo ay ciyaareen kooxda kubadda cagta ac milan oo isku dayata difaacan ama difaacanaysa ama doonaysa inay difaacato koow iyo toban jeer ayay guul gaareen saddex barbardhac iyo weliba laba guul daro soddon ko gool ay dhaliyeen lix toban gool ayaa laga dheliya xil ciyaareedkan iyadoona koox kubadda cagta ac milan ay shukahayso in sanadkan ay doonayaan in iskudeetaha talyaaniga ay difaacdaan waynu arki doonnaa haddii ay difaacan doonaan haddii kale hogaamiyaasha horyaalka sare talyaaniga napoli waxay sideed haweenimo la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sabadoria caawa markii la eego iyadoona kooxda kubadda cagta napoli ay weli tahay kooxda aad u khatar badan oo weli hogaanka horyaalka ee talyaaniga ee laga fujin la yahay osemhen ninka layidhahdo karafasqiliya bolitano endombele ninka layidhaahdo lobotka zeleneski ninka layidhahdo rau iyo waliba xidigaha kale sida ninka layidhaahdo de lorenza e iyo waliba xidigaha aad ku qatarta badan ee caawa ay diyaar u yihiin inay ka hor imaadaan kooxda kubadda cagta sambadoria iyadoona kooxda kubadda cagta sambadoria kulankii ugu dambeysay balla gadaacay oo naabul iyo hal gool iyo eber ku garaacday sagaalkii januari xil ciyaareedka hore labada kun labaiyo labaatanka haddii ay badiyaan waxay ka dhigan tahay in afartan iyo Eh, ah saddex dhibcood afartan afar dhibcood ay gacanta ay ku hahan doonaan marka caawa haday badiyaan weyaan kastoo kulbkii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta inter milan ay garaaceen lix iyo toban kulan oo ciyaareen kooxda kubadda cagta napoli saddex iyo toban gool ayay markaa gaareen laba barbadhac hal guul daro soddon toddoba gool ay dhaliyeen saddex iyo toban marna waa laga dheliyey markii la eego marka eh, kooxda kubadda cagta naabolitaankana waa koox aad u khatar badan waxay doonayaan iskudeetaha talyaanigana ayagana inay ku guuleystaan waynu arki doonaa haddii caawa ay badan doonaan iyo weliba haddii kale iyadoona kooxda kubadda cagta laasiyana caawa eh, waa shanta galabnimo weyaan ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta emboli lazio markii la eegana eh, dabcan kooxda borushia zari ninka la yidhaahdo petro iyo weliba kero imombili ayaa markaa diyaar ah caawa kulanka ee eh, ciyaari doonaan laziona waxay ku jirtaa kaalinta shanaad ee horyaalka sare talyaaniga shantii kun ugu dambeysana laba ka mid ayay ah guul gaadheen saddex ka midana waa la garaacay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwarka yenan markan haddiianu eegnana caawa eh, waxaa wada ciyaaraya ah kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, manchester city kulan aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea aynu ognahay in kulamadii ugu dambeysayba la garaacay chelsea way ku dhiban tahay in ay iska celiso kooxda kubadda cagta manchester city waayadanba kooxda kubadda cagta chelsea guul ay ka gaarto waxaa ugu dambeysay xilli ciyaareedkaasi markaasi oo james league ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta manchester city laakiin tan iyo markaasi kooxda kubadda cagta manchesity ayaa garaacaysay afar kulan oo marka xiriir ah marka caawana waxay doonayaan in markaa eh, ay sii garaacaan oo marka laga badiyo iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea laakiin weli xidigaha muhiimka ay ka maqan yihiin markaynu eegno chelsea dhaawacyada ayaa dabcan aad iyo aad ugu xun oo ciyaartooyda eh, muhiimka ah way ka maqnaan karayaan iyadoona eh, ngolo kanti iyo weliba xidigaha sida ninka laihado guado mendi proja lovjek jilwal fofana eh, ninka layihahdo mount sterlin uu maqnaan karayo bolosig sidoo kaleeto ninka la yidhaahdo eh, dabcan aadka u khatarta badan heerihi jemes iyo xidigaha muhiimka ah ay ka maqnaan karayaan caawa iyadoona eh, kooxda kubadda cagta ee chelsea caawa ay rajeynayaan in saf koowaadba lagu soo bilaabo ciyaartooyda cusub sida ninka layihahdo datero fofana oo xil ciyaareedkan oo ku cusub yahay koox kubadda cagta chelsea weliba andre santos xataa butishali macalin kooxda kubadda cagta chelsea ah garaham botter ma uusan ka hadlin xidigahaasi ciyaari karayaan iyo weliba haddii kale laakiin kooxda kubadda cagta chelsea ah waxay ku ciyaari karayaan shax ah oo golhayaha kooxda kubadda cagta ee chelsea ah. ninka gado ayaa lagu soo bilaabi karaya kulbaali iyo tiaga silva kurela iyo sabalkueta iyo weliba hadani sakariya iyo weliba xakim siyaaj ayaa lagu soo bilaabi karaya halka havart iyo abamiyan iyo weliba ninkeeda dadro fafana kulankiisii ugu horreeya caawa ciyaari doona hal kooxda kubadda cagta manchesityna ciyaartada qaar ayna siin doonaan sida ninka yidhahdo rudri ma ciyaari doono kulanka waxaa lagu soo bilaabi doona ninka yidhahdo philibis xataa sidoo kaleeto ninka kivin bruni xataa ma ciyaari doona caawa oo beddelkiisi ninka yidhahdo ayaa ciyaari doona sidoo kaleeto rico williams ayaa caawa ciyaari karaya xataa goleeyaha koowaad ee koox kubadda cagta manchester city ninka yidhahdo adirson xataa caawa ma ciyaari doono oo dabcan waxaa macquul ah ortega inuu markaasi u ciyaarsiiyo fodin ilai kanselo kyle walker haalan caawa xataa wuu nasan doonaa caawa beddelkiis waxaa ciyaari doona ninka yidhahdo julian alfaris waa sida caadiga ay tahay halka wax kubadda cagta ee chelsea xiddigod ayar ay haystaan sida ninka yidhahdo jack wameka ninka yidhaahdo eh, hojonson iyo weliba lawis xaal waa saddex ciyaartooy oo aad iyo aad loo hadalhayo aad iyo aad u fiican yihiin iyadoona markaa caawa aynu doono in tartamada eh, liig kaabka iyo weliba fa kaabka laga saari doono waxaanu ognahay xil ciyaareedkan jelsio laba kun ayaa la garaacay oo liig kaabka ayaa laga reebay mar marna horyaalkii ayaaba la garaacayba xil ciyaareedkii horena labada kulanba eh, liig kaab iyo weliba fa kaabna markii la eego hal koox ayaa ka saartay waana kooxda kubadda cagta liverpool weeyaan oo labada kulanba la garaacay kooxda kubadda cagta liverpool ee garaacda kooxda kubadda cagta chelsea ah. markaynu eegno kooxda kubadda cagta manchester city ee kulmadii ugu dambeysay oo ay chelsea la ciyaarayeen waa ay badanayeen afar timir ugu dambeysay iyadoona guuldaro ay ugu dambeysay kii may markaasina kooxda kubadda cagta chelsea james league ay ka qaateen wararka suuqa haddiinu eegno atleetka madrid ayaa haatan sagaalibashan milyan oo bound ee eh, ku doonaysa heshiiska amaahda ah ee jo folokis yuliba ballanqaadka ah in toddobaatan milyan oo bound ee eh, la iibsan doono ciddii doonaysa weeyaan kooxo badan ayaa doondoonaya waryahaankan oo ay ka mid tahay kooxda kubadda cagta lagu magacaabo arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united tobabarihii ka tegay xulka beljimka kadib koobkii adduunka roberto martinez ayaa heshiis afka la gaaray bortuqiis ama wadanka bortuqaal waxaana la saadaalinayaa in ninkan uu noqon karayo tobabaraha xiga oo sida inta badan la saadaalinay weyaan zinadin sidan ayaa diiday fursad uu noqon karayay tobabaraha xulka wadanka maraykanka iyada oo markaa eh, dabcan iminkan buu iska diiday sidoo kale sporis ayaa golhayaha everton ninka layhahdo jordan bigford u dooratay beddelka ninka layhahdo hugo loris oo iminkan badda ah dhan kaleetana kooxda kubadda cagta alnansar ayaa fasaxday wariyahaanka la yidhaahdo fesiant abubakar oo manchester united lala xiriirinayo si ay faraaqo kooxdeeda ay ugu banaanayso ronaldo ayaana booskaasi la gelinaya crystal balas ayaa diyaar u ah in everton ay kula tartanto saxiixa ninka layihahdo dani enges oo ka tirsan kooxda kubadda cagta stanvilla sidaa wargeeska sanba imankanba uu warinayo tababaraha brighton ninka la yidhaahdo dezerbi ayaa sheegay in ninka layidhahdo tereset uu wax badan ka doonayo kadib markii uu shaxda ka saaray xili lala xiriirinayo kooxaha sidan iyo united weliba jelsia ninkan iyo weliba garham botre aada isu fahanstaan tereset iyo weliba ninka layhahdo garham marka jelsiana waxaa macquula inay ninkaa soo qaadato dhan kale tambareton madaxdeeda waxay markaasi eh, dabcan iminkanba ay sheegeen in chelsea weliba liverpool aysan weli eh, aysan ka heshiinin eh, ninka layidhaahdo mosa casedo kaseeda waxaa lala xiriirinaya kooxda chelsea ama kooxda kubadda cagta ee liverpool laakiin tababaraha ama ninka iskale ama ninka madaxda ah ee bawel barber ninka layihahdo waxa uu sheegay in dabcan weli aysan jirin in kooxda chelsea aysan dalabaadiisan u dirsan sidoo kale liverpool aysan dalabaad dirsan chelsea ayaa iminkan bal soo warinaya in waryahaanka layhahdo marco thuram ay soo qaadan karaya heshiiskan waxaa leeyahay si deg deg ah ayuuna ku dhici doonaa chelseana fursad weyn ayay u aragtay leeyahay ininka la yidhaahdo marco thuram oo xili ceereed socda fri noqonaya inay gacanta ku dhigaan dhan kaleetan haddiinu egno koox kubadda cagta manchester united ayaa ku jirta wadahadallo ay ku doonayso waryahaanka banley ee ninka lagu magacaabo white ee wegorost oo imikaba basectas ama ahaan ugu maqan marka waxaa la leeyahay waryahaankan ayaa booska ronaldo buuxin doona waryahaankan waa ninkii ka xanaajiiyey leonel messi oo dabcan muddooyinkii ugu dambeysayba ugu yaraan hal mil baraha bulshada marka la wareejinaya hadallo oo messi ku dhahayay weeryahankan oo netherland ka tirsan dhan kaleetana kooxda reer baraazil ee lagu magacaabo korea ayaa caddaysay heesaheeda ay u qabto ninka la yihahdo filip cantone oo iminka ka tirsan kooxda kubadda cagta aston villa haddaba waxaa leeyahay chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee arsenal weli waa isku hayaan ciyaaryahanka la yihahdo muqaylo mudrigi laakiin muhiimadda koowaad muqaylo mudrigi waa inuu ku biiraa kooxda arsenal laakiin chelsea waa isku dayi doontaa saxiixan ilaa iyo ay kooxda kubadda cagta ee arsenaal ay ku guulaysato horyaal madrid wax ka badan milyan oo yuuro kama bixin doonto saxiixa judi bellingham ayaa leeyahay wargeyrka ama war mid ka mid a ah wargeysyada ugu afka dheer ee jarmalka ayaa sidaa warinaya marka real madrid weli waxay doonayaan xidigo markaasi muhiima ah qadax ka ciyaara maadaama eh, xidigaha muhiimka ah iminkanba ay ka sii duqowayaan sida ninka yidhahdo tony iyo weliba ninka aad ku khatarta badan ee lagu magacaabo luka madrid dhanka laatana real madrid ayaa xalay la kulantay guuldaradii labaad xil oo ka soo gaartay iyadoona waxyaabo badan kulanka laga diiwaangeliyey iyadoona shaxda uu anjeloti ku soo galay ayaa noqotay midii ugu horeysay abid taariikhda real madrid ee uu safka asaasiga ka maqan yahay ciyaartooda isbaanishka maadaama real ay ka dhisan tahay horyaalka sbain real madrid ayaa ah mid ku soo eh, dabcan baxday ama mid markaasi dabcan xidigaha caalamiga ah ama xidigaha wadamada kale ka soo jeeda badi kulankaasi ay ciyaarsiinayeen ama kow iyo xidigba shaxda ayaa eh, ka koobneyd siddeed xidig oo reer yurub ah iyo weliba saddex soud amerikaana ah, iyadoo toddoba ka mid ana ah ciyaartooydaasi koobka adduunka ay ka soo qayb qaateen ama muhiim ahaa ciyaartooydaasi waxaa ka mid ah luka mudrij fenisha chia meletaw eh, ninka laynado mendi fadi falfardi tobadka artuwa ninka laynado toni jomeni anton weliba ninka layidhaahdo kariim dhisema waayahay guud ahaana saaxib ayaal barnaamijka ciyaaraad oo ka yeenen intan ayaa kusoo gabagabeen barnaamijka barnaamijka sixigan oo la kulantay